waxaa fasalkan sheekuu ka hadlaya waxaa suluxa la yidhaah bimacnaa waa heshiiskii ama heshiisiintii markaa suluxu islaaintiisa waxaa la yidhaha qadcu nisaac waa doodii iyo murankii oo la jaro waana fara badan yahay suluxa qaybihiisu oo waxaa jira heshiis dhex mar ah gaalada iyo muslimiinta waxaa jira heshiis markaa dhex mar ah maamulka iyo madaxweynaha xilligaa jira iyo dadka ku kaca waxaa jira sulux ay diintu sheegtay oo labada ruuxe isqaba la heshiisiinayo waxaa kaloo jira sulxun fi lmucaamalaat sulux isna xaggan mucaamalaadka dhexdiisa dhaca heshiis xaggan mucaamalaadka dhexdooda dhacooo waxyaalaha dadku ay kala iibsadaan iyo waxay isku leeyihiin iyo sulux noocaasa ayaa jiro kaw inooga hadlayaana waa sulaxa ah, weeye ilaahay baa aayad qur-aanka ku yuhi wasulxu khayr waxaa sulxa la yidhaahdo iyo heshiiska meel dhexe la isugu yimaadaa khayr weeye rasuulkuna sala allahu alay slm wuxu uhi asulxu jaa-izun bayna almuslimiin waxaa sulxa iyo heshiiska la yidhaahdaa oo qofba uu wax ka tago meel dhexe la isugu yimaadaa jaa bayna almuslimiin dadka muslimiinta dhexdooda wuu bannaan yahay ilaa sulxan xarama xalaalan aw xalla xaraama ilaa sulx iyo heshiis mooyaane xaaraan ka dhigay wax xalaalah ama xalaaleeyey wax xaaraana mooyaane mar haddii uu sidaa noqdo sulx xaaraana ayuu noqonayaa wayasixu waa ansaxayaa asulxu heshiiskii macal iqraari qirad maceed ayuu ku ansaxaa fil amwaali maalyaalkii ayuu ku ansaxaa iyo wamaa waxii afdaa ilayha maalyaalka gaadhsiiya waxau sheekhu leeyahay sulxu waa ansaxaa maca aliqraar marka laysla qirsan yahay ayuu ansaxaa ee weliba inkaari iyo doodina ay sii horraysay laba ruux baa masalan wuxuu isu sheeganayey markii hore muran iyo dood baa soo dhex gashay taaniyan markii dambe waa ka heshiiyeenoo wixii waa loo qiray markaas ayaa dabeedna sulxu uu ansaxayaa in wixii dabeedna las markii hore laysla diiday markii dambena laysla waafaqay in sulux iyo heshiis iyo dhexdhexaadin laga galo markaa weeya sixu sulxu suluxi waa ansaxayaa macaliqraar qirid la jirkeed marka laysla qiro ayuu ansaxayaa haddii aan meeshaa laysla inkirsan yahay oo aan waxaa laysla ogolayn xujana aanay jirin dee meeshii sulx imanayo waxaasaan kugu leeyahy iguma lihidba mar hadday taagan tahay sulx imanayo iyo dhexdhexaadin inkastoo yidhahdeen culimmadu way isaga bannaan ninkii dee xaqa sheeganaya xujana aan haysanin haddii markaa wax kale waayo oo la yidhahdo war waxoogaygaa iska qaado inuu aqbalaa yani inay isaga wanaagsantaho isaga bannaan tahay fil amwaali maaliyaalka in laga sooxtamo ayaa bannaan iyo wamaa afdaa ilayhaa maaliyaalka wixii gaadhsiiya maaliyaalkiiyo wixii maaliyaalhu gaadhsiinaya oo maalka waxa gaadhsiiyaana masalan waa cafwintii qisaasta layska cafinaya oo kale dee maal bay ku gaadhsiinaysaa oy keentaa haddii qofkii qisaastii laga cafiyo maal lagu cafiyo dee maal weeyaan markaa maal bay ku gaadhsiisay marka wamaa afdaa ilayhaa wixii maalka ku gaadhsiiye weeye wa huwa sulxina nawcaani waa laba nooc ibraa'un wa mucaawadatun ibre ka beriyeel wa mucaawadatu iyo ka bedel qaadasho falibraa'u haddaba sulxa la lehay sulxuulibraa' iqtisaaruhu waa isagoo qofku ku gaabsada min xaqihi xaqiisii ka gaabsado calaa bacdihina ku gaabsadaa walaa yajuusu mana banaana tacliiquhu calaa shardin shardi in lagu xidhaa waxa uu sheekhu leeyahay sulxi laba qaybood ayuu noqonayaa sulxu libraa iyo sulxu mucaawada sulxu libraaga sulxu lxatiitana waa la yidhahdaa marka haddaba sulxa la yidhaha sulxu libraa waxa weeye buuhi isagoo qofku xaqiisii intuu ka gaabsado barhkii ku gaabsada macnaa wuxuu u sheeganayey isagoo barka ka daayo oo baruun yidhaahdaysi masalan dee jago ayay isku haysteen masalan laba balood ama afar baloodh bay isku haysteen akhritaankii wax la murmoba waa loo qiray markaasuu yihi labana qaado labana isii sidaasay heshiis iyo sulx ku galeen markaa sulxa waxaa la yidhaha sulxulibraa baa la yidhaha ama sulxulxadiita waa sulx badh la riday ama badh la beri yeelay waa iqtisaaruhu isagoo ka gaabsada min xaqihi calaa bacdihi ku gaabsada xaqiisii buu barh ka tegaya barhka buu qaadanaya maxaa yeelay xadiid waxaa jiray kacab ibnu maalik uu warinayey isaga iyo waxa isqabsaday nin la odhan jiray ibni abi xadrad din uu ku sheeganayay kacab ayay isku qabsadeen dabeetana hadalkoodii ayaa kor u kacay rasuulka ayaa maqloo gurigiisa ku jira rasuulkaa dabeetana intuu daahii aqalkiisa iska qabtay ayuu dhawaaqayaa kacab buu yidhi kacabow buu yidhi labayka yaa rasuulallah buu yidhi markaasaa wuxuu ihi dac min daynika haada waawma ila shadr yani kalabadh oo kale buu yidhi waar ka daa buu yidhi kalabadh qaala laqad facaltu yaa rasuul allah rasuul allah waan sameeyey oo kalabadhkaa waan ka daayey buuyi qaala qum faaqdii wuxuu uhi war adiguna kacoo u gudo sii intaa kala barhkiisaa sii buuri markaa sulxa waxa la sulxu libraa ama sulxu lmucaawada ayaa la yidhahdaa walaa yajuusu tacliiquhu calaa shardin mana bannaano in shardigu qofku ku xidho inuu wax shardiga ku xidhaana ma banaana markay xilligaasi yimaado markay sidaasi dhacdo ile meeshii doodii muran baa taagan dadkiina in la kala gooyaa la doonayaa inuu shardigii waxba ku xidhan maahe si munajis oo go waa inuu uga daaya walaa yajuusu tacliiquhu calaa shardin waalmucaawadatu sulxa la sulxu lmucaawada waa cuduuluhu isagoo qofkii ka leexda can xaqihi ilaa hayrihi wax kale u leexda wayejri calayhi waxaana ku dureeraya sulxa noocaasa xukmu lbayci iibka xukunkiisii ayaana meeshaa soo gelaya waxau yihi sheekhu sulxa labaad ee sulxu lmucaawadaha la yidhaahdaa waa qofka oo xaqiisii intuu ka leexdo shay kale u leexda maalan dee jaguu ku sheeganayey isagoo yidhahda waxoogay raashinaysiiyun ama masalan lacag buu ku sheeganayay isagoo yidhaahdo maryaysi ayuu noqonayaa sulxulmucaawado waa adigu wuxuu ku sheeganayay uu ka leexdo oo wax kale u leexdo idhahdo soo balowrkan iskumaynaan haynin iskaba qaado aniga lacag yar un isii ama aniga gaadhigaa isii ama waxaan kala isii waa cuduuluhu can xaqii ilaa hayri u leexdo wayajri calayhi xukmu lbayc suluxa iyo heshiiska noocaas ah waxaa dul maraya oo ku imanaya xukmu lbayc iibku xukunkuu lahaa ayuunbaa meeshaa soo gelayaan iibkaa xukunkuna muxuu ka dhigan yahay dee khiyaar arday oo dham waa soo gelayaan waxaa kaloo soo gelayaa masalan haddii shaygii ceeb yeesho waa khiyaarkii inuu qofkii iska celiyo oo wuxuu ka dhigan yahay shaygiisaa uu ka tegey iyo kanuu qaatay ayay isku iibiyeen labadaa shay oo la isku iibiyey bay noqonaysaa masalan sow guri muu sheeganaynin sow gaadhi muu qaadanin waxay noqonaysaa gaadhigii iyo gurigii in la isku iibiyey markaa gaadhigii hadduu ceeb yeesho xaq buu leeyay qofkii inuu celiyo khiyaarulmajliskii wuu leeyahy wuu celin karaa intaanay kala tegin khiyaaru shardi wuu yeelan karaa marka wayajri calayhi suluxa noocana waxaa ku imanaya xukmu lbayci iibka xukunkiisii wayajuusu waxa bannaan lilinsaani qofkii waxa u bannaan an yushrica inuu saaro rawshanan berande fii ariiqi naafidin wadda baxaysa baxaydu si oo laa yatadarraru bihi aanay ku dhib laa yatadarraru maaru bihi kamaraya aanu ku dhibaato mudanaynin walaa yajuusu ma banaana fi darbi almushtaraki wadadii la wada lahaa ilaa biidni shurakaa'i dadkii shurakada ahaa ee wada idmo mooyaane ma banaana waxau sheekhu leeyahay wuxuu qofkii leeyahay oo u banaan an yushrica rawshanan arawshan waxa weeye waa barandihii shaygii barandaha ahaa ee qofku markaasuu aqalkiisa hortiisa uu ku samaysanayey ama aqaladaa kale ha gaadhsiiyo wixii barande ahaye halkaa uu ku samaynayey weeye ee dariiqa dul marayey markaa qofkii wuxuu leeyahay an yushrica an yukhrija inuu saaro ou samaysto rawshanan barande fii dariiqi naafidin waddo baxaysa markaa dariiqiibaa midna dariiq naafida baa la ama shaaric baa la yidhahdaa midna waa derbi shaaricu waxa weeye ama naafidku waa waddadaa magaalada ka baxaysa iminka sida laamida ayna hormaraysa berbere qabanaysa oo kale kan waxa la yidhaha dariiq naafgida ama shaaric baa la yidhahdaa addarbu lmushtaragna waxa weeye tan yare xaafadaha dhex marta ee aqalada udhexaysa iska soo oodanta taana derbi baa la yidhahdaa marka wuxuu leeyahay waxaa u bannaan qofkii inuu berende ku samaysto fii dariiqi naafidin dariiq fulaya oo meesha ka baxaya dee masalan ay kii kalena u dhow yahay oo ilaa sekada kale uu gaadhsiiyo ayaa u sugnaaday oo halkaa uu hadheeyo bixayu laa yatadararu bihi almaaru almaaru bihi ka maraya waana qadarna waa inay hatay aanu ku dhib mudanaynin waxaasna waa inuu kor u qaadaa si aanay ugu dhibaatoonin dadka maraya oo ama aanay wax kaga soo daadanaynin ama masalan dee wixii xamuulka beryaha hore dee waxaa la ran jiray awr iyo waxankaase iminka aanay gawaadhidaa iyo waxaas ay sidaani aanay gaadhaynin ay si caadiya u mari karayso waxa dee ayana la mid a waxaa la yaaliyo waxa ay masalan imankaa xarkahan telefoonada iyo kuwan laydharka iyo waxaa laga tallaabinaya halkaa la marinayo iyadana waxa u shardiyahun in dadkaa maraya iyo gawaadhidaasi aanay ku dhib mudanaynin haddii laakiin gawaadhidii xamuulka ama rarayd aanay mari karaynin dee lama ogola waayo taqdiimu almaslaxa alcaama maslaxada caamka ee dadka ka wada dhexaysa maslaxada khaaska waa laga hormarinaya dariiqa ummaddu wadba ka wada dhexeeya alaabtoodii martaa waayirkana dee ninkanunbuu u maraayo dheefsadaa marka tacaamkaabaa la hormarinaya wayajuuzu lilinsaani an yushrica rawshanan inuu berende bixiyo ayau sugnaaday fii ariiqi naafiyin baxayu laa yatadararu aanu ku dhib mudanaynin almaaru ka maraya bihi isaga aanu ku dhib mudanaynin walaa yajuuzu fi darbi lmushtarak laakiin wadadii yaraydee la wada lahaa wada xaafadeedkii ma banaana ilaa biidni shurakaa dadkii wada lahaayee dee ku soo jeeday ee ay ka dhexaysay ee marayey oo ogolaado oo fasaxo mooyaane kuma samaysan kartid walaa yajuuzu fi darbi lmushtarak ilaa biidni shurakaa wayejuzu waxaa bannaan taqdiimulbaabi albaabkii qofku inuu horu mariyo fi derbi lmushtarak walaa yejuusu mase bannaano taakhiiruhu inuu dib u celiyo ilaa biidni shurakaa dadka shurakadaa oo ogolaada mooyaane waxuu sheekhu leeyahay waxaa bannaan albaabka in xagga derbiga mushtarag ee wadda yaree la wada leeyahay inuu xagga madaxiisa u hormariyo albaabkiisuu leeyahay laakiin inuu dib dhigo ma banaana biidni shuraka mooyaane haddaba mihaal ahaan waxaad kaba soo qaadaa iminka laamida ayna hormaraysa masaajidku isagoo qoyi uma jeedo laamida ayna hormaraysa berbera qabanaysa waxaabad ka soo qaataa dariiq yaroo naafidahoo dariiq waxaan leeyahay derbiyaho u dhexeeya xaafado xagga haddaba suuqu uu ka xigee lasoo dhaadhacayo ra'su dara baa la yidhaha waa madaxiisa xaggan kale xaafadaha ee dambe uu ka imanayaana waa xaggiisii dambe aakhirkiisii weeye marka haddaba halkan uu leeyahy wayajuusu taqdiimulbaabi fi darbi lmushtarak waxaa bannaan qofku inuu horumariyo oo uu xagga suuqa xigta albaabkiisii usii horumariyo oo masalan albaabkiisii hadduu halkan mixraabka oo kale ahaa wuxuu leeyahay inuu daaqadan agga bari xagga galbeed xigtay inuu kasii dhigtaa buu leeyahy mar hadduu suuqi xaggaa xigo wayajuusu taqdiimulbaabi fi darbi lmushtarak xaggaa wuu usii horumarin karaa suuqoo halkaa daaqadoo kale uu ka dhigi karaa walaa yajuusu taakhiiruhu laakiin intuu halkaa mixraabka iska awday inuu daaqadda bari oo kale ka furto ayada ma banaana bay leeyiin illaa biidni shuraka dadkii shurakada ahaa ee xaggan dambe xigay oo ogolaada mooyaane waxaa laga yaabaa in macnaha ku jira oo qofku siiba fahmi waayo oo yidhaahdo maxaaba dee labadiisan hadduu mar hadduu gidaarkiisa wada leeyahay de hadduu halka galbeed ka dhiganayo hadduu xagga bari ka dhiganayo isagun bay iyo hadduu bartanka ka dhiganayo maxaa maxaa qoladan kale ka khuseeya kollay waxay yar milisanayaan culimmadu waa laga yaaba dee curfiyaalkan iyo imanka inay dee ba wax dhici kale waxay yar milicsanayeen dee dadku xaggan suuqa iyaba yaalaasoo yar wada milicsanayaan ay usoo wada jeedaan marka albaabkii markaad xaggaa kaga sii dhigto isagoo meelahan bartanka ku ahaa ama koonahan ku ahaa markaad xaggaa dambe aad kasii dhigto dee gawaadhidii iyo wixii aad ka raraysayba xaggaa u durkayo qoladaas cidhiidi ku keenaysa xaggan suuqa usoo jeeday ee soo milicsanaysay laakiin markaad xaggan usii un wado de xaggii suuqun baad usii wadaayo qoladii kaa dambaysay wax dhibaataa ku keeni mayso marka halkaasu intaasunbay bay yar milicsanayeen faslun fi lxawaalati waxaa xawaalada la yidhaahdo ayuu fasel yahay xawaalo tarimka imanka aynu naqaanee lacagaa lagu soo diro ma aha ee waxa weeye masalan laba qof oo dayn isku lahoo waa saddex qof oo dayn isku lahoo dabeetana isku wareejinaya xawaalada aslinkeeda ahaan waa naqli aan raridun baa la yidhaahdaa waxaa u wareejiyey wuu raray sharci ahaanna waa caqdi yaqtadi naqla daynin min dimatin ilaa dimatin ukhraa waa caqdi iyo heshiis keenaya in dayn laga raro qof dumaddii oo mid kale dumaddii loo raro ayuun baa la yidhaahdaa haddaba arkaan bay leedahay arkaanta uu baabkani leeyahay ama fasalkani waa lix kow mid waxaa la yidhaha muxiil midna waxaa la yidhaha muxtaal midna waxaa la dhaha muxaalu calayhi waxaa kaloo soo gelaya daynun lilmuxtaali cala almuxiil wa daynun lilmuxiili cala almuxaalu calayhi iyo siiqa waa shantaa haddaynu sii macnayno waxa weeye muxiil masalan saddex qof ayaa dayn isku leh iminka sheekh maxamed imaamka ayaa aniga wuxuu igu leeyahay dayn anna waxaan ku leeyahay mu'adinkana na ku leeyahay mid kale markaa sheekh maxamed baa dayntiisii weydiinayo sheekh maxamed baan dabeedna wareejinayaayo aan ku wareejinayaa mu'adinkii markaa idan anugu maxaa noqonayaa muxiil wareejiye sheekh maxamedna wuxuu noqonayaa muxtaal waa la wareejiye mu'adinkuna wuxuu noqonayaa muxaalu calayhi oo waa kii lagu wareejiyey saddexdaa waa garateen baan malay muxiil muxtaal iyo muxaalu calayhi waxaa kuu hadhay daynun lilmuxtaal cala almuxiil waa in muxtaal oo sheekh maxamed aynu ku magacoon waa inuu dayn muxiil ninka wareejinaya ku leeyahay wa daynun lilmuxiil cala lmuxaalu calayhi muxiilkan wax wareejinayaan muxaalu calayhi waa inuu dayn ku leeyahay iyo siiqadii intaas ayay noqonaysaa marka caqdigu waa ka noocaasa qof baa dayn lagu leeyahay waxaa la odhanaya dayntiisii wuxuu leeyahy mid ana ku leeyaan ayaan kugu reebayaa kale oo ka qaado rawaa muxiil iyo muxtaal muxaalu calayhi daynun lilmuxtaal cala almuxiil wa daynun lilmuxiil cala almuxaalu calayhi iyo siiqadii haddaba wuxuu uhi waa sharaa'idulxawaalati waana caqdi dee sugan oo asal diinta kulao rasuulku sala la alay sl wuxu uhi matlul dulmun nin waxhaysta oo qaan lagu leeyo on werwareejiyey waa dulmi nin waxhaysto dayn lagu leeyo oo werwareejinayaa uun dulmi weeyaan waidaa utbica axadukum calaa madiyin falyatbac marka midkiin la raaciyo mid waxhaysta ha raaco se qofkaa daynta kulahayd baa mid wax haysta oo wax ku leeyahay buu kuhi kaa raaco ka qaado ka raaca buu rasuulku yidhi wa sharaa'id haddaba xawaalada shardiyaalkeedu arbacatu ashyaa waa afar shay rida almuxiil hortu ninkan wax wareejinaya waa inuu raalli yahay wa qabuulu lmuxtaar kala wareejinayana waa inuu aqbalaa wa kownulxaqi xaquna waa inuu yahay mustaqiran mid sugnaaday fi dimmati dummada mid ku sugnaaday waa inuu yahay waitifaaqu maa shay iswaafaqiya ayaa la shardiyaa fii dimmati lmuxiili iyo walmuxaali calayhi ku sugan waa inay iska waafaqaan fi ljinsi waalnawci waalxuluul watajiil intaa waa inay iska waafaqaan xagga jinsiga xagga nooca xagga haddii dayntu xaalo ay tahay iyo hadday mu'ajal tahayba waxau sheekhu leeyahay xawaalada waxaa loo shardiyaa afar shardi kow rida almuxiil hortuu ninkan wax wareejinayaa waa inuu raalli yahay kamuxiil misaalkeedii anigu markaa waynaan raalli ahay maxaa yeelay bacdimaaba aniga xaqa laygu leeyahay de halkaan doonaan ka bixinayaa markaa qasab yani muxtaal kuma odhan karo ninkaad wax kula qasab igu wareeji qofkii bacdimaaba isaga lagu leeyahay halku ka bixinayo isaga ayaa u xora hadduu leeyahay anaa ku siinaya iyo hadduu leeyahay midaan dayn ku lahaa ba ka qaadaba waa inuu qofkaasi raalli yahay muxtaalna waxaan idhi waa inuu aqbalaa kan la wareejinayana waa inuu aqbalaa oo isna maxaa aqbalaadiisa loo fiirinayaa dee isagu xaqan muxiil buu ku leeyahy kan wareejinaya dumadiisuu ku leeyahay dumadiisii wuxuu kaga wareegi karaa un raalli hadduu yidhah war ninkaa ad igu wareejinaysaa adba waxba ka weyda mid wax ka soo baxayaan mahay yeeli maayo hadduu yidhahdo isagunbuu ku leeyahay qasab ku wareeg ma jirto rida lmuxiili muxiil waa inuu reeliya wa qabuulu lmuxtaal kala wareejinayana waa aqbala wa kawnu lxaqi mustaqiran fi dima xaquna waa inuu yahay mid sugan oo dumada ku sugnaaday waa inuu yahay xaq sugnaaday waa inuu yahay wixii aan sugnaanin ayaan iyadana laysku wareejin karaynin ee wax sugnaaday oo dimada ku sugnaaday waa inuu yahay waxaa kaloo shardiya watifaaqu maa fii dimati lmuxiil walmuxaalu calayhi waana inay iswaafaqaani muxiil waxa lagu leeyahay muxaalu calayhi waxa lagu leeyahay kan wax wareejinaya kuu ku wareejinayo waa inay iswaafaqaan macnaha daynta isaga lagu leeyahay tu qofku ku wareejinayo ku leeyahay waa inay iswaafaqaan xaggay iska waafaqayaan fil jinsi xagga jinsiga wayna iska waafaqaan haddii lacagtii aanay isku qoloba ahayn ee midda birta etoobiya laga doonayo midda riyaalka sacuudiga laga doonayo dee laysuma wareejin kara lacagtii horta wayna isku jinsi tahay waynay isku sii nooc tahay walxuluul wataajiil haddii ninkan anugu aan wax ku leeyahay sanad kadib aan u qabtay taydana iminka layga doonayo iyadana laysuma wareejin karo marka waa inay ama labadiiba xaalla isla wadayiin oo lacag iminka la wada doonaya ay yihiin ama wayna lacag isku muddo wayna yihiin bal xulul maxaa ka faa'iidaha haddaba wa tabrow biha lmuxiil dimada muxiil way ku beri noqon walaa taftaqiru una baahan mayso ama walaa yaftaqiru loo baahan mayo ilaa rida lmuxaalu calayhi muxaalu calayhi raalli waxba looma baahna waxau sheekhu leeyahay waxaa haddaba xawaalada ku beri noqonaysa dimadii muxiil ninkii wax wareejiyey ee mihaalkeennii aniga ahaa dimadaydii beri bay noqonaysaa oo dayntii muxtaal ayayuu ka beri noqonayaa muxtaalle wuxuu ku wareegayaa muxuulin buu ku wareegayaa xataa waxaa la leeyahay haddii ay suurtogeli geli weyday inuu ka qaato hadday suurtogeli weyday inuu xataa ka qaato ku noqon maayo waayo mar hadduu aqbalay oo caqdigaa iyo heshiiskaa la kala galay oo uu ninkaa raacay xataa hadduu ka waayo dib ugu soo noqon maayo marka hore ayay ahayd inaanu aqbalin hadduu xataa shardisto oo yidhahdo ninkaa haddaan wax ka waayo waan kugu soo noqonaya xawaaladaana saxaynba xawaaladaana saxaynba waayo dadku inay iska lushaan la dooni maayo ishaafaratana sharciguma yaqaano wax go-an buu yaqaana waa la kala dhaqaaqaa beri dhexdeed baa waxaa dhacday nin baa nin saas kale ugu reebay wuxuu ihi lacagtii caynkaas ahaydaan kugu lahaa ninkanaan wax ka iibsadaye si buu yidhi caqdigiisaasaa lagu kala qortay markii sidaa lagu kala tegey ayuu ninkii lagu soo reebay ayaa ku soo noqday wuxuu ihi sheekh ninkaa haiga siinin lacagta hadduu dib kugu soo noqo ninku waa nin halise eh. lacagtaa uu igu kaa reebay haiga siinin buu yidhi ninkan wax lagu reebay nin wadaado iska miskiina buu ahaa ninkii unbaa intuu isku soo laba rogay ayuunbuu ihi war wuxuu iga iibiyeyba wuu khaldanaayo bar rasiidkaa ah, eegoo gaadhigii wuu xumaado alaabtaasaan geliyey oo lacagtaydii isii lacagtii dabeedna dib uga qaatay <laughs> way isqabsadeen labadii nin isqabsaday wuxuu ihi miyaan miyaan laygu kaa reebin miyaanan weliba kugu soo noqon oonan ku odhanin ninkaasi hadduu kuu soo noqdo lacagtaa ha iga siinin maya waan ku odhi oo maxaad haddaa ku siisay dee warqaduu ilayi wuxuui gaarigii waxbaa xumaaday labadii heshayse nool isula kaa yimi kii lacagtiisi yaanu ku xukunay kii lacagta bixiyey ilaa imikadaa lacagtina ninkii sidii bay kaga maqan dhowr boqolood shan boqoloo dollar baa eedan filaya sidii bay kaga maqan isagii baana bixiyey marka caqdigu mar hadduu ansaxo sidaa lagu kala dhaqaaqo ma jirto isku soo noqodayo waxayn walaa taftaqiru u baahan maysa ilaa rida lmuxaalu calayhi muxaalu calayhi raalli ahaanshihiisa u baahan maysa ninkan isagu daynun baa laga doonayay dee markaa hadduu yidhaahdo anigu haddaan kaa dooniyo haddii kii igu laha u kaa doonaba isku mid weeyaan kama hadli karo hadday muxuu iyo muxtaal heshiyaan muxaalu calayhi meel waa ah. <laughs> ayay dumarku odhan jireen baa la yidhi xagga haddii diinta aadka u yaqaan faslun fi damaani damaankii ayuu fasiliyaa damaan waxaa la yidhahdaa iltizaamu xaqin haabitin fii dimati lgayr waa qofka oo islaazimiya xaq ku sugnaaday dima cid kale ayuu qofku markaa isa saaraya damaan baa la yidhaha markaa aslankeedaba waxaa wahaaiqda la yidhaha ama kalsooniyadu xaggan cuquudda waa saddex arrimood waa damaanka iyo rahanta iyo shahaadada saddexaasa wahaaiq la yidhahdaa markaa labana weji bay u wada socdaan midna weji buu u socdaa iminka baabkan damaanka iyo kii rahantu waxa loo sameeyaa damaanka iyo rahantaba waxaa laga baqayaa qofkan oo caydhoobo waxba waaya likhawfi liflaas qofkan wandayntan qaatay oo caydhoobaa laga baqanaya rahanta looga dhigaya wixii laga goosto amana cid ka damiinaho ha dhowta wixii la weydiiye haddii la waayo ayaa loo samaynaya likhawfi liflaas shahaadada laakiin waa likhawfi marka laga baqanayo qofkan hadhow waxaan inuu dafiro ayaa markhaatiga loo sameeya baaba kan baabu damaanna isna waxa uu leeyahay arkaan arkaantiisaasina waxa weeye waa shan waxa weeye daamin waa qofkan wax damaano qaadaya waasaya madmuunu lahu qofka wax loo damaano qaadayo madmuunu canhu ka laga damaanad qaadayo madmuunu bihi shayga la damaanad qaadayo iyo siiqo miaal ahaan laba qof baa dayn kala qaadanaya qofkii daynta qaatay bu qofkii aamini waaye markaasu leeyahy damiini keen waxaan iga damiin ahaadaa qof buu dabeyne keenayaa u damiintaa qofka markaa la keenay waxaa la idhaha daamin waa qofka wax damaanaya qofka dayntanana waxaa la idhaha madmuunu waa qofkii dayntiisa loo damaanayey qofkan daynta lagu leeyahay hee laga damaanayana madmuunu canhu baa la yidhahdaa waa kii laga damaanaya guudkiisa madmuunu bihiguna waa daynta oo qofku qaatay iyo siiqo waa shantaa markaad arkaanteeda fahamto ayaad fasalkuna laga yaabaa inuu kuu dhaco rasuulka sala allahu alay waslam ayaa jinaase yimi si uu ugu tukado markaasaa wuxu uhi hal calaa saaxibikum min daynin war saaxiibkiin wax dayna ma lagu leeyahay waxay dhaheen nacam diinaaraan laba diinaar baa lagu leeyahay abu qataada ninka laleeya yidhi humaa calay ya anigay guudkayga ahaadeen dabeetana rasuulku sala allahu alay waslam wuu ku tukaday waxaanuu yidhi adiga ayaa ninkii daynta lahaa xaqiisii uu guudkaaga yahay ninkii meyidkaana waa beri noqday saas ayuu dabeedna ugu tukaday wayasixu waxa ansaxaya damaanu duyuuni danyaalkii damaankooda ayaa ansaxaya almustaqirati ee sugnaatay fi dimmati dumadda ku sugnaatay idaa culima qadruhaa marka qadarkeeda la ogaado marka qadarkeeda la ogaado waxau leeyahay sheekhu waxaa ansaxaya danyaalkii in la damaano danyaalkii sugnaaday ee dummadda qofka ku sugnaaday in la damaanaa way bannaan tahay oo way ansaxaysaa waase goorma idaa culima qadruhaa markii qadarkeeda la ogaado macnaha waxa weeye waxaa la damaanayaa waa dayn qof lagu yeeshay oo dummaddiisa ku sugan oo intay tahay iyo xaaladdeedao dhan aada la socoto ayaa la damaanaa taa damaan baa la yidhaha marka waase fasalkani uu u yaallo waxa dhacda masalan oon in badan aragnay dadkan baycamsharkee maanta joogaan yacni waxaa loola imanaya nin baa imanaya wuxuu odhanaya ninkaa ama dukaanka ama meheraddaa wax sii anigaa kaaga damiina ayuu dabeedna odhanaya aniga ayaa kaaga damiina taas ma hadda maanad sharciga waananu aragnay iyagoo isku qabsadala ah, dirnay oona waxba kuma lahid qofkan waayo dayn wixii waa lagu weydiinaya wax hadhow lagaa doonayo lagu weydiinayo weeye mar hadduu wixii wax lagu weydiinayo lagaa doonayo uu yahay bal sharcigu siduu u dhigay de dee in aad qadarkeeda garanayso oo qofkaa lagu leeyahay ayaad damaani kartaa laakiin wuxuu qaata ayaan kaaga ahay damiine si qofku kama raalli noqonayo wax kastuu qaadan karaa dabeetana berrite marka la weydiiye la yidhahda kan wixii way ku fara badanaysaa si aan isqabsigaa iyo muhmalkaa dambe aanu u soo bixin ee looga badbaado ayaa marka hore afeefu sharcigu usii dhigay oo wax daynahoo sugnaatay oo laysla wada garanayo ayuunbaa la damaanaya waxaa taa ka baxsan haddii uu qofku leeyahay waxaasi qofkaa anaa ku siinaye eg waa damaaniye waxay kala yihin waa qofkii wax amaahanaya imka xaaskiisii wuu meherad geeyey wuxuu ihi maalin kastaba toban kun siin aniga ayaa ku siinayoo laygu leeyahay taasi waa daymi qofki daynuu ka qaadanayo u qofkan un sii waa dayntaasi oo qofkii sidiisa u qaadanayo ee damaan ma aha damaanku waxa weeye qofka anaa wuxuu qaatay ka damiin ah anaa laygu leeya mahay anaa kaga damiina weeye dee waanay soo gelaysaa in lagu yeesha ha dhowto hadduu qofkii bixin waayo hadhowna waay soo gelaysaa laakiin wixii wax sugan oo uu og yahay waa inuu yahay wayasixu damaanu duyuuni almustaqirati fi dimma idaa culima qadruhaa marka qadarkeeda weliba laog yahay walisaaxibi alxaq waxaa u sugnaaday ninka xaqa leh muaalabatu man shaa kuu doono inuu ka doono oo min adaamini kii wax damaanaya iyo wlmadmuuni canhu kii laga damaanay idaa kaana damaanu markuu yahay calaa maa bayanaa waxa aan soo cadaynay waxau sheekhu leeyahay walisaaxibi alxaq ninkii xaqa lahaa waxaa u sugnaaday saaxib alxaq ka daynta le maxaynu ku magacoonay markaynu arkaanta sheegaynay madmuunu lahu baynu nay waa kii wax loo damaanaya daynta lahaa saaxib alxaqi wuxuu leeyahay ee dayntan lahaa ee loo damaanad qaaday muaalabatu man shaa kuu doono inuu ka doono min adaamin walmadmuuni canhu kii wax damaanay iyo kuu ka damaanay ee daynta qaatay labadaba uu weydiin karaa kii daynta lagu lahaana waar iska keen buu odhanayaa dayntii hadduu ka waayo kii damaanayna wuxuu odhanayaa keen walisaaxibi lxaqi qofkii xaqa lahay madmuunu lahuga ahaa waxaa u sugnaaday muaalabatu man shaa kuu doono inuu ka doono oo min adaamini kii wax damaanaya walmadmuuni canhu iyo kii laga damaanay ee lagu lahaa daynta idaa kaana damaanu laakiin waa markuu damaanku yahay calaa maa bayana waxaan soo cadaynay sida aan soo cadaynay markuu yahay weeye dikra muhmalkaa la isku galo sharci maaha kama dooni karo qof waxaanu aragnay nin yidhi meherada hayste magaalada ku haystoo yidhi ninkaasi nin buu ii keenay uu yidhi wax aliyaalaya meheradiisaasi waxay qaadato damiinbaan kaaga ahay markaa mid la socday kaa ayaa wax iga qaatay buui kii mid la socday ayaa wax iga qaatay waxaanu idhi kan socday iska daaya kan lafdiisaan damaan ahayn oona daxba kulahayna waddadaa ka mar meheradii baa kacday ninkii baa la xidhay mashaakil baa ka dhacay intuu ninkii wax walba qaatay ayaa ninkiina la xidhay dabeedna wuxuu kii u keenay kii ka damiintay ayuu qabsaday marka waxaanu idhi midna waxba kuma lihid idaa kaana damaanu calaa maa bayina waxaan soo caddaynay markuu yahay ninkan dee isagaa madmuunulahugaa waxaa looga dalbaya madmuunulahugaa dee daynta isagaa lagu leeyahy ka daaminkaana waxaa looga dalbayaa azaciimu khaarin baa rasuulku yidhi ninkaa wax damaanay waase waa magdhabaya dhabaya waidaa hariima haddaba markuu mag addaaminu harima marka uu mag ee uu gudo addaaminu kii wax damaanay ee waasay rajaca wuxuu ku noqon cala almadmuuni canhu kii uu ka damaanay ayuu ku noqonayaa waase goorma idaa kaana damaanu waa markuu damaanku yahay iyo walqadaa'u gudiduba biidnihi idankiisa marka uu ku galay weeye waxau sheekhu leeyahay ninkii daaminka ahaa ee wax damaanay marka uu dayntii iyo wixii damaanay uu bixiyo waxa uu ugu noqonayaa uu weydiinayaa waxa uu bixiyu uu bixiyey ninkii madmuun canhugahay uu ka damaanay ayuu ugu noqonayaa waayo waxaynu soo tilmaanay ninka saaxibulxaqa ah xaqa leh ee madmuunulahowga ahae loo damaanad qaadayay labada kolba kuu doonaba wuu weydiinayay ka daaminka ahe waxaan u waasayna wuu weydiinayay ka madmuunu canhuga ah ee uu ka damaanad qaadayna labadaba wuu weydiinayay haddaba haddii masalan uu weydiiyo kii daaminka ahaayee shaygan damaanad ninkan ka damaanad qaaday ayuu weydiiyey dabeedna sidii buu lacagtii ku bixiyey iyo deyntii rajaca cala almadmuuni canhu wuxuu ku noqonayaa ninkii madmuun canhuga ahaa ee dayntan lagu lahaayuu ka damaanad qaaday ayuu ku noqonayaa oo odhanaya deyntii aan kaa damaanay dee waan bixiyey markaa iska keen buu odhanaya waase goorma marka uu hadduu bixiyo dib ugu noqonayaa idaa kaana damaanu waalqadaa'u biidnihi waa haddii damaanka hore iyo bixintan uu daynta bixiyey labadaba uu idan iyo ogolaansho uga helay ninka madmuunu canhugaahee daynta qabay ee laga damaanayey haddiise aanay labadaa midnaba jirin markuu damaanayey idamaan muu odhanin markanuu bixinayey iga bixi muu odhanin qofkani isaguun baa labadan qof oo wax kala qaadanayo oo ishaysto is-aamini le ayuunbuu arko markaasuu yihi anaa kaaga damiina markii dambena wuu bixiyey haddii ay taasi jirto kuma noqonaya wuxuu noqonayaa nin mutawaric ahoo samafalay ayuu qofkaasi noqonaya waxaa kaloo ayana sida xoogga badan fiqi ahaan haddii damaanka hore uu idankiisa ahaayo ogolaanshihiisa uu ku damaanay laakiin xaggan qadaha iyo markuu bixinayay aanu waxba idan u soo weydiisanin taana ayana wuu ku noqonayaa oo ninkii wuu ka qaadanayaa wixii uu bixiyey walaa yasixu ma ansaxayo damaanulmajhuuli shay laga jaahil yahay damaankiisu ma ansaxayo walaa maa lam yajib waxaan waajibin damaankiisuna ma ansaxayo ilaa darkal mabiici shayga mabiicda ah ee la iibiye haleelkeeda mooyaane waxau sheekhu leeyahay ma ansaxayo shay majhuulo laga jaahil yahay damaankiisu ma ansaxayo shay aan waajibin oon sugnaaninna damaankiisu ma ansaxayo waataynu soo tilmaamayno sharcigu wuxuu aada uga hortagaa wixii dadka ha dhowto muhmaliye isqabsi ku keenaya waxani waa dayn qofkan damaano qaadayana waa la weydiinayaa marka waxaanu dee dushiisa saarayaa marka hore waa inay macluum u yihiin oo qadarkeeda iyo jinsigeeda iyo mid walba waa inuu garanayaa ee wuxuu ka jaahil yahay ayaan damaanad qaadaya ma ansaxayo ninkaa daynta lagu leeyahay baan damaanad qaaday ma ansaxayso waayo wixii baanu dee qadarkeedii garanaynin midda kale ayana ma ansaxayso hebel wuxuu qaadan doono ama dukaankaasi wuxuu bakhaar yahow kaa qaataabaan damiin kaaga ahay taasina ma ansaxayso waa wax aan sugnaanin dayn aan sugnaanin weeye waayo isqabsi ayaa dee ka imanaya waxa keliyuu ka soo reebayaa ilaa darka almabiic mabiic waxaa la yidhaahdaa shaygan la iibinayey ee lacagta la dhaabsanayay baa mabiic la yidhaahdaa keliya waxaa la damaani karaa mabiicda haleelkeeda mabiicda haleelkeeda masalan darkalmabiicna waxa weeye ama darka thamanna waa la yidhahdaa waxaa masalan wax kala iibsanaya inta badan dee dad fara badan oon isgaranayn baa wax kala iibsada dadkii markay wax kala iibsadaan ayaa waxaa laga yaabaa qofkii waxaan iibsanayay inuu ka shakiyo qofkan oo uu garan waayo dabeetana darkalmabiic waxa weeye masalan nin baa jaga iibsanaya ninkanuu ka iibsanayo garan maayo wuxuu leeyahay lacagtayda ayaa ii damaanad qaadaya haddii jagadaa cid kale ay igu soo baxdo ay yeelato darkal mabiic waa shaygii la iibinaya oo la haleelo oo bimacnaa cid kale yeelato gaadhi buu iibsanayaa neef xoolaa buu iibsanaya wuxuu leeyahy war waaba intaasoo uu ninkani yeelan waayo ninkanna dee anugu garan maayo waa ninkaa iska soconaya waa intaasoo laygu qabsadaa ee lacagtayda iyo adduunyadeyda ayaa ii damaanad qaadaya markaa darkal mabiic waa taa dhinaca kale lafdeedana way ka iman kartaayoo thamanta xaggeedana way ka iman kartaayo dee masalan nin baa masalan shay iibinaya lacag buu qaadanayaa lacagtii masalan dollar buu qaadanayaa dollarkii buu leeyahay in masalan lacagtani aanay faalso ahayn inay faalsoba noqotaa dhici karta in lacag lasoo xaday ay tahay baa dhici karto laygu qabsado yaa ii damaanad qaadayaa shaygayga aan iibinayay haddii lacagtaas ay cidiyeelato ama laygu qabsa ama ay faalsa noqoto socon weydo marka ilaa darka almabiici aw ithaman waa caynkaa mabiicda shaygan la iibinayo haleelkeeda mooyaane oo isaga waa la damaani karaa waayo isaga laftii waa wax majhuuloo dee soo socda laakiin kaa way ka soo reebeenoo waxay uga soo reebeen culimmadu baahida iyo danta loo qabo ayaa badan oo waxaa dhacaysa dee dad fara badan oon isgaranaynin inay wax kala iibsadaan ama kala gataan sidaa daraaddeed dee qofkii hadduu yidhaahdo waxaan doonayaa cid waxaygan iga damiin noqota waa leeyahay faslun fii kafaalati lbadan halkan wuxuu inooga hadlayaa kafaalatu lbadan jidhka kafaalaqaadkiisii markaa kafaalo aslankeeduna waa damaan marka xoola la damaanayana waxaa la yidhahdaa damaan marka qof la damaanayana kafaalaa la yidhaahdaa markaa kafiil iyo makfuulu lahu iyo makfuul iyo siiqadii afartaa sun bay noqonaysaa waa kafiil oo kan wax kafaalo qaadaya makfuul oo kafaalo qaadaya makfuullow loo kafaalo qaadayo iyo siiqadii waalkafaalatu kafaaladu bilbadani jir la kafaalo qaata jaa'izatun waa bannaantay idaa kaana cala almakfuuli bihi ka la kafaalo qaadaya markuu ku sugan yahay xaqun liaadamiyin xaq aadami uu leeyahay wuxuu sheekhu leeyahay shayga kafaalada la yidhaaho ee jid la kafaalo qaataa waa mid bannaan may bannaan tahay marka kan makfuulubihiga ah ee la kafaalo qaadayo lagu leeyahay xaq aadami leeyahay xaq aadami leeyahay marka lagu leeyahay sida qisaas iyo xadulqadaf iyo baahi badan ayaa ku jirtaoo dee waa damiinkan markaa ama laga soo damaanto meelaha xabsiyada iyo wixii la mida weeye ama qafii oon laba xidhin ayaa qof uu kafaalanayaayo sidaa lagu sii daynaya laakiin xaqa ilaahay ayada kafaala ma ansaxayso haddii xad tuuga lagu leeyahay xadu zina haddii lagu leeyahay ayada ma banaana markaa qofkan la kafaalo qaadayaana dee waa inuu isna oggolaadaa oo u raalli ka ahaadaa markaa waxaanu qofkii ku beri noqonayaa uun isagoo dee kafiilku keena kaa makfuulka meeshii laga doonayey oo uu keeno ayuunbuu kaga beri noqonayaa haddii aanu soo xaadirinna dee waa la xidhi isagiibaa markaa jeelka loo gelinaya loo xidhaya ilaa dee inuu ama geeriyooday ama meeshuu joogo la garan waaye mooyaane haddii xataa meeshuu joogo la garan waayuu fakado dee ninkii bal raadi mooyaane jeelka la dhigi maayo raadiyuunbaa baa odhanaya mar haddii ninkii aan la garanayn meelti haddaanu dee kulahayn isagu sii dayntiisi iyo fakintiisii haddaanu wax kulahayn faslun fi shirkati ama fi sharika waxaa sharikada la yidhaahdo ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya sharika ama shirka islankeeda waxaa la dhaha ikhtilaad waa isku darka iyo sugeynta ayaa shirka la yidhaahdaa sharci ahaanna waxay yidhahdaan waxa weeyaan xaq baa shay baa xaqiisii oo u wada sugnaanaya laba iyo wax ka badan calaa wajhi shuyuuc si faafsan ayay laba qof iyo wax ka badane ay shay u wada yeelanayaan shirkadu waa taa haddii qof walba intiisi ay u gaarto ay u muuqato shirko lama yidhaahdo waa shay ay laba iyo wax ka sii badani ay wada yeelanayaan oo si faafsanna ay u wada yeelanayaan midba intiisu aanay u muuqanoona meel oolin fasalkan ama baabkan arkaantiisu way iska koobantay isagoo waa caaqidaan shariikaan labadan qof ee wax shuraakoobaya iyo maalaan labada maal ee ay isku darsanayaan ay isula imanayaan iyo siiqadii waa intaa ilaahayna wuxuu xadiis ulqudsi uu ku yidhi ana haaliu shariikayni maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu anugu waxaan ahay baa ilaahay yidhi labada qof ee shuraakooba ka ku saddexa ayaan ahay maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu inta aanu midkood ka kala khiyaamaynin faidaa khaanahu kharajtu min baynihimaa marka uu laakin midkoodka kala khiyaameeyo anigu waan ka dhex baxayaa buuli anigu waan ka dhex baxayaa intaa labada ruux ay daacadnimo iyo ammaano ay ku wada shaqaysanayaan ilaahay baa u barakaynaya wuxooda marse hadday iskhiyaameeyaan ilaahay baa ka dhex baxaya alla markuu ka dhex baxana dee goradunbay isla gelayaan wax kala saaraba waa shirkadaha soomaalidu say u badan tahay inta badan shirkad soomaaliya gashay oo aanay fooda isla gelin aad bay u yar tahay oon wax kala guraba marka dambe dabeedna la waayin waxaa halkaa arrinkaasina uu ka yimaadaa laba qodob mid weeyaane marka hore oo aan heshiis sugan oo qoraal iyo baan marka hore la gelaynin waxay odhanayaan si aan dakhligiina iyo intaa haysataan iyo jeebadiina aan loo ogaanin isqarsada marka hore meel isla gala halkaa marka hore sharcigii bay kasoo dulboodeen waayo aaniyan way iskhiyaamaynayaan ilaahay baaba qur-aankiisa ku yidhi waina kaiira min alkhulaaطaa'i layabqii bacduhum calaa bacd in badan oo kuwa wax isku darsaday layabqii bacduhum calaa bacd ilahay baaba xukumay in badan oo kuwa wax isku darsaday ka midi qaarkood qaarka kale waa ku xadgudbayaan ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat waqaliilun ma hum kuwa ilaahay rumeeyey ee camalka saalixaana sameeyey mooyaane kuwaasina aad bay u yaryihiin ba ayaa ilaahay yidhi dabeedna markay marka hore isqarsadaan ayaa marka dambana ilan qoraal ma jirin heshiis ma jirin afgoodun bay ka wada hadleen waa kuwaa dabeetna isku xadgudbay waxay is yidhaahdeen oo dhan dabeedna way isla dafirayaan wax kala guraa dabeedna la waayaya in badan baan arnay qaar boqolaal kun oo dollar intay isku darsadeen aan wax alliyaaliyo wax qoraala aan kala samaysan iyo heshiis toona iyo cid ay u yeedheen toona markii dambana gurada isla gale wax la kala saarana la waayay dabe marka aakhire mooye adduunka siaasay isugu dhibanaanayaan marka waxa weeye shirkadaha iyo arrimahaasoo dhan marka u horraysa waa in qoraal iyo markhaatiya loo sameeyaa waa inaan dadku aanay is-aaminin oon la odhanin waxaa laynoogu sharciyey waxa weeye ammaanadan qofku waxbaa si ka noqon kara dhibaato kalaa iman karta qofkii wuu dhiman karaa waa in qoraal sugan marka horraysa la samaystaa isla markaana markhaatiyana loo yeelaa laguna wada shaqaystaa si ammaano iyo ilaahay dartii ah markaasaa bayc mustarkeenu uu barako yeelanaya walisharikati sharikadii khamsu sharaa'ida shan shardi ayay leedahay an yakuuna calaa naadin horta marka hore waa inuu lacag yahay min adaraahimi waadanaaniir daraahim iyo danaaniir waa inay waxaa lagu shuraakoobayaa wa an yatafiqaa fi ljinsi waannawc xagga jinsiga iyo noocana waa inay iska waafaqaan wa an yakhlita waa inay isku daraan almaalayni labada maalna waa inay isku daraan wa an ya'dana waa inuu ogolaadaa uu fasaxaa kullu waaxidin mid la arko minhumaa labadooda ka midi lisaaxibihi saaxiibkiisa kale fi tasarufi ku tagrifalka shaygan waa inuu ogolaadaa wa an yakuuna aribxu waa in faa'iidada iyo walkhusraanu calaa qadri almaalayni labada maal qadarkoodan waa inuu ahaadaa wuxuu sheekhu leeyahay shirkadda waxay leedahay shan shardi kow marka u horreysa waa inay calaa naadin waa inay lacag tahay shay madruuba oo lacaga ah waa inay tahay min adaraahimi wadanaaniir waa inay tahay marka wixii kale ee masalan aan lacagta ahayn sida shaygii midliga ahaay oo kale isagana sida muctamadka way ku ansaxaysaa markii la ysku daro ee aan la kala sooci karaynin haddiise masalan xataa alaab kale oo ay masalan ku shuraakoobaan oo alaabtooda marka la ysku daro aan la kala sooci karayn iyada lafteeda way banaantay oo masalan haddii ay kaargooya alaabooyin kale ay masalan ku shuraakoobayaan waxay yidhaahdaan culimmadu waxay kaga fakan karaan in mid waliba alaabtiisa barh ka mida ah ka kale barhkiisa uu ku iibiyo dabeetana siaa ay isugu qaldaan dabeedna mid waliba ka kale u ogolaado inuu ku takrifalo marka an yakuuna calaa naadin min adaraahimi wadanaaniiri wa an yatafiqaa fi ljinsi wanooc waxaa la isku darayaana waa inay jinsiga iyo nooca waa inay iska waafaqaan dee laba shay oo kala mid a ah haddii la waa lagu shuraakoobayaa iyada lafteed dee labadii qof waxoodii waa u kala soocan labadan qof waxoodu inay isdhex galaan baa la doonaya iskuma saxmaan waan yatafiqaa fi ljinsi wanooc wa an yakhliطa almaaleyni labada maalna waa in la isku daraa labada maalna waa in la isdhex geliyaa ee hadduu midba intiisi gaar u joogto isna shirka noqon mayso wa an ya'dana kullu waaxid minhumaa lisaaxibihi fi tasaruf waana inuu mid waliba saaxiibkii u ogolaadaa tasarufka tasarufka mid waliba waa inuu ka kale u ogolaadaa si dee qofku uu qaybta ka kale ugu tasarufi karo intiisa uu ku tasarufaya ka kale intiisa inuu ku tasarufana si uu awoodo wa an yakuuna aribxu walkhusraanu calaa qadri lmaalayn waana in khasaaraha iyo faa'iidada soo baxdaaba loo qaybsadaa calaa qadri ilmaalayn labada maal qadarkooda masalan hadduu midna leeyahay kun midna masalan leeyahay laba kun oo dollar hadduu leeyahay faa'iidada soo baxda hadday saddex boqol soo baxaan kii kunka lahaana boqol buu qaadanaya kii labada kun lahaana laba boqol buu qaadanaya khasaaraha yimaadaana isna saasi leegweeye isagoo maalkii kala badan yacnii inay yidhaahdaan waanu isleekaysiisanaynaa khasaaraha ama faa'iidada waynu isleekaysiisanaynaa ma banaana marka waxay leeyihin ama shaqada ha ku kala badnaadaan ama ha ku kala tagaan faa'iidada maalkanaa soo saaraya markaa khasaarihii iyo faa'iidadiiba waa inay qadarka maalka u noqdaan masalan haddii labadii qof oo qof ahaan ahaanuuna shaqaynayo oo labadii qof ee masalan xoolaa isku darsaday baa qof qura unbaa shaqaynaya midna shaqayn maayo marka taasoo kale waxay qabaan madaahibta kale qaar fara badan oo ka mid ahi in qofkaas shaqaynaya shaqadiisa mushaharna wuu ku qaadan karaa faa'iidada qayb ka midoo dheeraadana wuu ku qaadan karaa shaqadaa isagu oo qabanaya daraaddeed inkastoo shaaficiyadu arrinka aada moodo inaanay iyagu ogolayn waa an yakuuna ribcu calaa qadri lmaalayni waa in labada maal qadarkooda u yahay tan haddaba waxa weeye shurka ay labadii ruux isku darsadeen wixii oo ama ay ka wada shaqaynaya ama midkood ka shaqaynayo hadduu mid leeyahay xoolaha midna uu leeyahay xoogga taa waxaa la yidhaha qiraad ama mudaarabaa la yidhaha fasal dambe ayuu inoogu keeni doonaa walikulli waaxidin mid la arko oo minhumaa labadooda ka mid a labadaa shariikeen faskhuhaa buu leeyahy mataa shaa xilliguu doonay inuu fasakho waidaa maata axaduma midkood markuu dhinto ow junna ama uu waashaba baatalat way buraysaa shurkadi waxau sheekhu leeyahay mid la arkaa wuxuu leeyahay labadii qof ee shuraakoobay fasquha matasha xilliguu doonay inuu fasaqo ayuu leeyahy waxa isu keenay inuu shurkadii ka baxa ayuu leeyahy ama labadooduba ama midkii doonaa haddii uu midahtood dhinto ama uu waashana badala shirkadii way buraysaa maxaa yeelay ahliyatu tasaruf ayuu ka baxay qofkii marka waxa weeye cuquuddii aynu nidhi jaa-isu tarafayn labada dhinacba way ka bannaan tahay faslun fi lwakaalati halkan wuxuu inooga hadlaya sheekhu wakaalada waxaa la yidhaahdo wakaalo aslankeeda waa tafwiid iyo bandhig baa la yidhahdaa sharci ahaanna waxa la yidhaha tafwiidu shaksin maa lahu ficluhu mima yaqbalu niyaabata ilaa gayrihi liyafcalahu fii xayaatihi waxa weeye qof ayaa wuxuu u bandhigayaa wax uu isagu samaynay wuxuu isagu falkiisa iyo samayntiisa wuxuu leeyahay ayuu cid kale u bandhigayaa si uu ugu sameeyo wuxuu isagu samayntiisa iyo qabashadiisa leeyahay ayuu qof kale u bandhigayaa si uu ugu qabto waxaasna waxaa shardi ah inuu waxyaalaha niyaabada aqbala yahay niyaabo bimacnaa qof kale inuu kaa qaban karo waxyaalaha aqbala waa inuu yahay waxaa jira waxyaalaha aan iga qaba aan aqbalin masalan imanka salaadaha oo kale hebelow salaaddii duhurigee soo tuko maanta waan yar xanuunsanayaa ma soconayso waayo ma taqbalo niyaaba niyaaba ma aqbalayso laakiin iibkii niyaaba u aqbalay war hebelow waxaa ii soo iibi hebelow gabadhaa iisoo aqbalo iisoo guuri adigu inantayda guuri yacni waxyaalahaasoo dhan waan saxayaa xajka ayuunba xagga cibaadooyinka isagu niyaabada aqbala qofkii caajiska ahaa n karayn xajka iyo cumradayo markaa taas ayaa la yidhaahdaa وقال فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها لابد الروح يسقبت أي يسقبا أي وكيلها حكم حقي إذا كسعوديين من حقي كسعودا قدروا وانا لبا وكيل أي هذا أبو هريرة حديث جيسنا وحوها وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان رمضان زكاة دينا إلى ليو أي رسولك إي وكاشي حديث قال جريسنا وجابر أوليه وحن دوني inaan u baxa buui dabeedna khaybar waxaan xustay buui rasuulka hadalkiisii rasuulka ayaan dabeedna arrinkii u sheegay dabeedna wuxu uhi idaa laqiita wakiilii fakud minhu hamsata cashara wasqan fain ibtiqaa minka aayatan fadac yadaka calaa tarquwati marka adigu wuxu uhi haddaad wakiilkaygii la kulanto waxaad ka qaadaa shan iyo toban wasqi adugu wakiilkaasun baan uga jeednaa hadaaye iyo udxiye uu qalayey na rasuulku sala allahu alay waslam wuxuu wakiil ayuu u samaystay oo qof kale ayuu yidhi iga soo qabo ka arkaanta fasalkanna waxa weeye isna ma badna waa muwakil ka wax wakaalanaya iyo wakiil ka la wakaalanayo muwakalu fiihi shaygan loo wakaalanayo qofka iyo siiqadii wakiil muwakil muwakalu fiihi iyo siiqo wa kullu maa shay dhammaantii oo jaaza ay banaanaatay lilinsaani qofka atasarufu fiihi inuu ku tagrifalo binafsihi naf ahaantiisa inuu ugu tagrifalaa shay kastoy bannaan tahay jaaza lahu waxa u bannaan an yuwakkila fiihi inuu cid wakaasho aw yutawakkala ama loo wakaasho waxuu sheekhu leeyahay wax alliyaaliyo wixii qofka ay u bannaan tahay inuu atasarufu fiihi binafsi inuu isagu naf ahaantiisa ugu tagrifaluu qabto wax alliyaaliye waxay u bannaan tahay inuu isagu naf ahaantiisa u qabto jaaza lahu an yuwakil waxa u bannaan inuu cid u wakaasho inuu cid u wakaasho wuu leeyahay ow yutawakkala fiihi ow yutawakkala ama loo wakaasho ama waxaa wiya tawakala can hayrihi ama inuu wakiil kaga noqdo yani cid kale waxa la yaadiya wixii isagu nafahaantiisa ugu tasarufayo waxaynu markaa ku xidhaynaa un mimaa yaqbalu niyaaba oo ah waxyaalaha aqbalay in cid kale kaa qabato jaaza lahu an yuwakil wuxuu leeyahay inuu cid kale u wakiisho aw yutawakala ama isaga loo wakaashay ayuu leeyahay wixiise aanu qofku qaban karaynin wixii aanu qofku qaban karaynin isna looma wakaalan karo cidna uma wakiilan karo se ruuxii dumarha miyay wax guurisaa yacni guurna markaa ayana cid uma wakiilan karta ayana looma wakiilan karo iyana cid uma wakiilan karto loomana wakiilan karo marka xagga wakaaladana waxba shardi ma aha aqbalid lafdi ahaan qofku inuu ku aqbalo laakiin inaanu radiinun baa shardiya walwakaalatu wakaaladu caqdun jaa waa caqdi bannaan likulli minhumaa mid kastaa wuxuu leeyahy fasquhaa mataashaa xilliguu doono inuu fasakho wa tanfasikhu bimowti axadihimaa midkood dhimashadiisana way ku fasakhantaa waxau sheekhu leeyahay wakaaladu waa caqdi bannaan oo bannaan macnaheeduna likulli minhumaa likullin minhumaa fasquhaa mataasha wuxuu leeyahay qof kastoo ka midi xilliguu doono inuu fasakho kii wax wakaashay inuu idhahdo bes waa wakaaladaadii waan ka noqday kii la wakaashay inuu yidhahdo wixii ma qaban karaye arrinkaagii cid u diro ayuu leeyahay wa tanfasiq bimowti axadihima hadduu mid ahaantood geeriyoodo isagana wuu fasaqmayaa iyo waalidii iyo miir dolsoonkii walwakiilu ninka wakiilka ahi amiinun waa nin la aaminay fii maa yaqbidhu waxa gacanta uu ku dhigayo wa fii maa yasrifu wuxuu sii bixinayo walaa yadmanu magdhabi maayo ilaa bitafriidi gaboodfal ayuuma ku magdhabaya waxau sheekhu leeyahay wakaaladu markaa hore waxaynu tilmaanay cuquudda jaahizudarafeynka inay tahay aaniyan wuxuu inoo sheegayaa cuquudda la idhaha yado ammaano ayay ka mid tahay markaa ninka wakiilka ahi waa amiin waa nin la aaminay maxaa lagu aaminay fii yaqbiduhu wuxuu isagu soo qaadayo wixii loo wakaashuu soo qaadayay amiin buu ku yahay wa fii yasrifuhu wuxuu sii bixinaye layidhi sii bixi isagana amiin buu ku yahay haddii layidhaah waa yado ammaana macnaheedu walaa yadmunu ilaa bitafriid waxaa wuxuu ku magdhabi karaa un gaboodfal markuu ku sameeyo markuu gaboodfal ku sameeyo ayuunba qofku magdhabi karaa haddii wixii dar alla ay wax ugu yimaadaan isagoon xaggiisa gaboodfal iyo xadgudub middaba lagaga tirinaynin magdhabi maayo hadduuse isagu ku gaboodfalo uu magdhabaya walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu iibiyo wayashtariya yani inuu wixii iibiyo ama soo ilaa bialaaati sharaa'id saddex shardi mooyaane an yabiica bihamani lmili waa inuu shaygaa lacagta la midkee la siiyo waa ku iibiya waan yakuuna naqdan waa inuu naqdi yahay binaqdi lbaled waana inuu lacagta beledka ku iibiya walaa yajuusu ma banaana an yabiica min nafsihi inuu ka iibiyo walaa yuqiru calaa muwakilihi ka wakaashayna kusoo qiri maayo waxa sheekhu leeyahay walaa yajuusu ma banaano ninkii wax loo wakiishay an yabiica inuu shaygii sii iibiyo wa yashtariya inuu wax soo iibiyo isagoo alaab soo dib u soo qaato ilaa bitalaatat sharaa'id saddex shardi ayuunba ay ku bannaan tahay an yabiica bihamani lmithli hortuu shaygan lacagta lamidka waa inuu kusoo iibiyaa hadduu masalan shayga sii iibinayey lacagta shayga la la siiyo waa inuu ku iibiyaa hadduu shay soo iibsanayey dee waa inaanu lacagtii shaygan la siinay wax ka badan waa inaanu soo siinin waa inu lacagta la midka kuseebiyaa maxaa yale curfiga ayaa dee arrinkaa ku tusinaya haddii laakiin dee ma ansaxayo haddii kale hadduu shaygii uu ku iibiyo qiimihiisii wax ka yar ama wax ka badan uu shaygii soo siiyo ma ansaxayo waa an yakuuna naqdan waana inuu naqdi yahay amaah lama ogola dilaalkii alaabta loo dhiibe la warwareegaya halkan ma amaha bixin karo mar haddaanu ogolaanshahaysanin waa inu soo naqadiyaa binaqdi lbeled weliba waa inuu lacagta beledkana uu dee ku soo iibiya ama lacag la mid ahoo mar kastaba dee la sarifan karo hadduu koonfur afrika teeda kusoo iibiyo oo aan wax sarrifayo meel la geeyaba toon aan la garanaynin ayna ma ansaxayso lacagba waxaan ahayn oo kale ay noqonaysaa marka waxyaalahaasoo dhan haddii uu khilaafo wuu fasaadayaa tasarufkiisu wixiina isaga ayaa magdhabaya wixiina isaga ayaa magdhabaya hadduu shaygii dee ninkii mushtarka agdiisa yahayna waa laga soo celinaya haddii kalena isaga unbaa magdhabaya waa marka ay wakaaladu ay mudlaqa tahay weeye wakaaladu markay mudlaqa tahay weeye hadday muqayado tahay masalan amaahdo kale haddii loogu qayday ama taajiil ama naqdi haddii wax loogu qayday qaydkaasunbaa la raacaya waxaa loo xidhay un halkana wuxu uhi walaa yajuusu an yabiica min nafsi inuu naftiisa ka iibiyo ma banaana halkaasi waa arrin aad moodday inay dadku in badani dhaafsan tahay shaygii lagu wakaashay waa inaanad adigu naftaada ka iibin qof baa ku yidhi alaabtaa qaado oo iisoo iibi ama lacag buu ku yidhi wuxuu shay iisoo iibi tii gurigaaga taallan waa inaad u samaysin ama shaygii inta aduu iska qaatun lacagtii waa inaanad u tirinin maxaa meesha ku jira laba arrimood dhowr arrimood baa ku jira dhowrkaa arrimood waxaa ka mid a horta waxaa iska hor imanayaa qofkani masalan markuu doonayay inuu wax iibiyo waa markuu qofkii alaabta hayo wakiilkaa markaad doonaysa inaad shaygaaga iibisa qiimo waxaad doonaysaa sare inaad ku iibiso qofkii wax kuu dirtayna wuxuu doonayaa qiimo hoose inaad ugu soo iibiso markaa halka isma waafaqayaan markaa labadii nin baa alaab ku dhima wuxuu kuhi soo iibi adigii baa doonaya inaad iibsato qofkii wuxuu doonaya inaad lacag badan usoo siiso adigina waxaad doonaysaa inaad rakhiis ku hesho markaa labadaasa iska hor imanaya aaniyan waxaa kaloo ayana iska hor imanaya xaggii iibka iijaabka iyo qabuulkii ayaa iska hor imanaya oo shaygaa waan iibiyey nafdaydaan ka iibiyey baa meesha soo baxaysaa waan kaa iibiyey iyo mid kaloo idha waan kaa aqbalay ayaa meesha la doonayay haalian tuhmaa meeshii soo gelaysa tuhma oo ninku wuu ku dhacay unbuu odhanayaa bal ku fiirsa weligaa wuu ku dhacay unbuu odhanayaa waxba kaamuun siisan shaygii ama wixiisii halkaa yaallay qaribnaa unbu kugu soo ayuunbu kugu soo miisay buu odhanaya iminka qaladaad fara badan oo noocaasa ah. ayaad arkaysaa nin baa wax loo wakiilanaya loodhan waxaa qabo oo wax alla wixiiba isagunbaa intuu iska wada isticmaalo wuxuu leeyahay uun ugu qabanaya halisteeday leedahay walaa yuqiru calaa muwakilihi ku qiri maayo ninkii muwakilkiisa ahaa waa inaanu ku qirin macnaha qofkii dee haddii la wakaashay oo masalan dacwadiiyo wax loo wakiishay isagu ma difaac mise qiraal isagu difaac wuu leeyahay dee waxaa qofkiina wuu sheegay wuxuuhi waxaya waxaasaan kuwa kashe iga soo difaac dee hadalkii arrinkii markii la wadwado hadduu yidhaha haa waa lagu leeyahay ama isagaa qaba yani ma ansaxayso ila kama warqabtay adug waxaan inuu qabay iyo waa in lagu leeyahay adiga waxaa lagu wakaashi un keliya difaac marka waa inaad difaacdaa un walaa yajuuzu an yabiica min nafsihi nafdiisa waxaa kaloo la mid a dee kii yaraaye isagu haye kii majnuunka kiisa fiiha isagu dadkii hoostiisa ku jiray kama iibin karo walaa yuqiru calaa muwakilihi kii muwakilkiisa ahaana waa inaanu ku qirin wallahu aclam